بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشركين كوبي صدنات كتاب كلب الأصول كوحن كبلابانينا حروف معاني دي دا أيان كل حجرنية وبل بينو كبلابانينا بل وحروف تدحدي دا كتال wa bal ereyga bal aweeye ka sagaalaad waa xarafka ama kelmadda sagaalaad ee sheekhu inoo macnaynayo waa bal lilcadfi cadaf bay u sugnaatay oo biidraabin maca idraabin jeedsi miciiya ereyga bal ihi waa xarfulcadaf oo laba shay buu isku cadfaa idraabna wuu u weheliyaa oo jeedsi baa la socda waa maca idraabin waxna wuu isku cadfayaa ka horena waa laga jeedsanaya oo idraabka waxaa la yidhaahdaa maskuutu canhu baa laydha ka horaa laga aamusaya idraabku ibdaali ma aha waa idraab intiqaaliya ayaa dhici karta idraabku laba qaybood buu noqon wa bal lilcadfi wa bal weeyi ka sagaalaad lilcadfi isku cadfid ayay u sugnaatay oo biidraabin maca idraabin jeedsi miciiya maxaa tusaale u ah bashiioo cada faa'iideynaysa jeedsina uu ku jiro waxaad odhani jaaa zaydun bal camrun baad odhan jaaa zaydun bal camrun culimmadu waxay yidhaahdeen bashu waxay idraab faa'iidaysaa idraabkuna waa alicraad weeyaane waa markuu mufrad ka dambeeyo basha bal mufrad ha ka dambeeyo kolka ama hadal muujabi ah ha la xidhiidhsato ama hadal khayru muujab ah ha la xidhiidhsato maxaan odhanayaa jaaa zaydun bal camrun hadda waa cadaf maca idraab waayo mufrad baa ka dambeeya oo bal camrun qura ka dambeeya jaaa waxaa yimid zaydun zayd baa yimid bal camrun camar baa yimid haddaba waa cadafoo camar iyo zayd bay isku cadaftay oo waa cadaf bay faa'iideyneysaa idraabna wuu ku jiraayo zaydka hore maskuutu canhu wey waxaan laga hadlin hadlinoo kalunbaa laga soo qaadaya jaa zaydun zayd baa yimid sow ma aha bal camrun camar baa yimid waan saxay ka yimid waa camar amaa zaydkii hore wuu yimidan lahaa waa maskuutu can waxaan laga hadaloo kale ka soo qaad idraab wey waa laga jeedsaday oo ilayn ka saxahaan u yimideen ka hadlayaa waa camarka dambe zaydka horena ragga qaarkood ma iman bay yidhaahdeen oo way anfiyeen laakiin la anfin maaye waa maskuutu canhu waxaan laga hadaloo kale unbaa laga soo qaadi yuusuf maan ka hadlay markaan idhaha jaaa zaydun bal camrun yuusuf maan ka hadlay zayd baa yimid camar baa yimid markaan ihi yuusuf baan ka hadlay mi kama hadal cali maan ka hadlay mi kama hadal waxaa dhici karta iyana inay yimaadeen ama inayna iman zaydka hore maskuutu canhogiihi waa ku aan laga hadaloo kalunbuu la xukun yahay haddaba mufrad baa daba dhacay hadalkuna waa muujab isagoo muujababuu haddana khabar yahay waxaa dhici karta muujabku inuu inshe noqdo waxaad odhanaysaa idrib zaydan bal camran idrib garaac zaydan zayd garaac bal camran camar garaa hadda bashaasi cadaf bay faa'iideynaysaa oo camar iyo zayd baa laysku cadfayaa idraab jeetiihina wuu ku jiraa ilayn mufrad baa daba dhacaye hadalkuna waa inshe idrib zaydan bal camran culimmadu waxay yidhaahdeen hadduu muujab daba dhaco wakaa tusaaluhu hadduu khayru muujab daba dhacana nafyi iyo nahyi baa lagu tusaaleeyaaye waa cadaf maca idraab ah oo waxaad odhani maa jaaa zaydun zayd ma iman maa jaaa zaydun zayd ma iman bal camrun camar baa yimid haddaba maa jaaa zaydun bal camrun markaan idhaa ereygan camar ah ee zaydka daba dhacay bashu waa xarfulcadaf zayd iyo camar ayay isku cadfaysaa idraabna wuu ku jiraa waxaa la yidhaahdaa macduufu calayhiga waxaa loo sugaa macduufu calayhiga way sugaysaa xukunkiisii xukunkaaka ka soo horjeedana didkay siinaysaa oo markaan idhaa maa jaaa zaydun bal camrun hamoodin maa jaaa zaydun zayd ma iman markaan idhaa imaatin la-aanta waa loo sugaya bal camrun baa yimid baad odhanaysaa bal camrun ma iman maaha bal camrun baa yimid waa markuu hadalku uu nafyi ku jiruuna muujab ahayn laa tadrib zaydan zayd ha garaacin bal camran camar garaac bay noqonaysaa bal camran tan dambe camar ha garaacin iyadana ha odhan bal camran camar garaac baad odhanaysaa waxaa la yidhaha tuqariru xukma almacduufi alayhi macduufu calayhiga xukunkiisa waa la sugaa wa tajcal diddahu lilmacduuf xukunkaa ka ka soo horjeedana macduufkaa la siiyaa waa markan dambe weeyaan wa bal ereyga bal ah ayaa ka sagaalaada lilcadfi cadaf buu u sugnaaday oo biidraabin maca idraabin jeedsi miciiya idraabi idraab ayay u sugnaatay faqad oo keliya hadda cadaf kuma jiro haddii ay jumlo basha daba dhacdo bal hadday jumlo ka dambayso waxaa la yidhaahdaa cadaf ma faa'iideyso idraab qura ayay faa'iideyneysaa idraabi faqad idraabkaasaa markaa idraabku waa icraad waa jeedsi idraabkaasaa markaa laba loo qaybin idraab ibqaaliya iyo idraab intiqaaliya labada ayaa loo qaybinaya inka hore ee laga jeedsaday la burburiyo oo waxaan jirin laga soo qaado iyo maya ee inka hore ee laga jeedsaday intiqaaluun looga jeedsade ka horena uu iska jiro ka horena wuu jiraa laakiin waa laga jeedsaday uuna lama ibdaalinin iyo waa la ibdaalinaya labaduba way jiraan welilidraabi idraab ayay bashii u sugnaatay faqad oo keliya maxaa calaamad u ah markay idraab qura faa'iideynayso jeedsi qura waa jumla ka dambaysa basha markay jumla ka dambayso imaa lilibdaali idraabku inuu u ahaado ibdaal burin oo la ibdaalinayo kii hore waxa weeye am yaquuluuna bihi jinnatun bal jaa'ahum bilxaqi buu ilaahay yidhi am yaquuluun ma waxay ku qowlayaan bihi waxa ku sugan nebiga jinnatun waali ma waxayba leeyihiin nebigu wuu waalan yahay oo ma waxayba leeyihiin nebi maxamed baa waalan hadalkaasa ma waxayba leeyihiin nebigaa waalan am yaquuluuna bihi jinnatun waxayba leeyihiinba nebigu uu waalan yahay uu waalan yahay bay yidhahdeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasaa bal laga dambaysiiyey oo bashani waa idraab waxaa laga jeedsaday hadalkii wuu waalan yahay ay lahaayeen ha laga jeedsadee waa ibdaal oo waa la buriyey oo nebigu m bal jaaahum bilxaq xaq buu ula yimid isagoo ku maran oo la saaxiibsan kol hadduu qofku xaqba wato waali way kala fog yihiin ma waalay ka dhigan tahay waa la ibdaaliyey nebi maxamed inuu waalan yahay meesha waa laga saaray xaqbuba wataaye ma nin xaq wataa waalan oo ka waalani ma isagaa isagu wuxuu wataba xaq iyo baatil wuxuu wataba isma kala oge maryuu xidhan laha hadduu iskala og yahay إما للإبضال إبضال إني أهاته إبضال وإضراب إبضالية أو أما للإنتقال إنتقال يقورد إني أهاته من غرض أجيد لغورو إلى آخر متكلنا لغورو وحال لغورو يا غرض إيا هدف وحال لغورو يا غرض كلا إيا هدف كلا إيا لغورو وما لما إبضالين إيا ولغورو يا أون إلهي بآيات قرآن كيري waladaynaa kitaabun yantiqu bilxaqi wahum laa yudlamuun bal quluubuhum fii gamratin min haada walahum acmaalu min duuni daalika hum lahaa caamiluun waladaynaa waxaa agtayada ahaaday buu ilaahay yidhi kitaabun kitaab ayaa agtayada ahaaday kitaabka oo yandiqu ku hadlaya bilxaqi xaq ku hadlaya wahum hadda iyagana laa yudlamuun lama dulmiyayo kitaab xaq ku hadlaya ayaa agtayada ah buu yidhi iyagana lama dulmiyayo sow kitaab xaq ku hadlayaa ma jiro iyagana lama dulmiyayo lama odhan bal baa laga dambaysiiyo waa idraab kitaabkii xaqa ku hadlayey iyo iyagii inaan la dulmiyeyn baa laga jeedsaday miyaa la burburiyey oo kitaabku xaq maaha miyaa la leeyahay may lama ibtaalinin waa intiqaalu waa laga guuray uun war kaloo cusub uun baa loo guuraye warkii horena waa sax kitaabku inuu xaq ku hadlayo iyo iyaga inaan la dulmiyeynin waa saxdii lama ibdaalinin waa laga guuray uun waladayna waxaa agtayada ahaaday kitaabun kitaab ayaa ahaaday kitaabka oo yandiqu hadlaya bilxaqi xaq ku hadlaya wahum hadda iyagana laa yudlamuun lama dulmiyayo bal quluubuhum quluubtoodu fii khamratin khamro ayay ku dhex sugan tahayba mool bay ku jirtaa min haadaa arrinkan ayay khamro kaga jirtaa bal quluubuhum fii kamra bashaasi waa bashii idraabka qura faa'iideynayso cadaf ma faa'iideyso waayo markay bal cadaf faa'iideynayso mufrad baa daba dhacaynu nidhi bashu markay idraab qura faa'iideynaysana jumla daba dhacda hadda bashan jumla daba dhacday oo quluubuhum waa mubtade fii kamratina waa khabar jumladaasaa bal daba dhacday waa lilidraab idraabkuna maaha ibdaaliye waa idraabka intiqaaliga loo yaqaan wabal weeyi lafdiga bal ah xarafka sagaalaad lilcadfi cadaf ayay u sugnaatay biidraabin idraab micii isagoo ahaaday walilidraabi idraab bay u sugnaatay iyo jeeti faqad oo keliya imaa lilibdaali inuu u ahaado ibdaal iyo burinka hore la burinayo idraabku ow lilintiqaali inuu u ahaado guurid min kharadin hadaf laga guuro ilaa aakhara mid kalena loo guuro kii horena lama burinayo waa la daynayaa wabayda weeye kelmadda tobnaad bayda waa ismi baa la yidhaahdaa bayda bayda waa ismi laazimo nasbaha idaafadana way laazimtaa oo bayda weligeedba waa mudaaf waxase loo idaafeeyaa an iyo siladeedii an iyo siladeeda ayaa loo idaafeeyaabaa la yidhaha an wasilatuhaa baa mudaafun ilayhi u noqda bayda ereyga haddaba bayda-a ee ismiga ah laba macno ayuu u yimaadaa mar waa bimacnaa ayr oo ayr bay la macno tahay oo waa istin oo kale ayay erey adawaatulistin oo kale ay ku dhowaataaba marna waa min ajli oo shaygaa dartii bay noqotaa min ajli waxaad odhanaysaa markay bimacnaa ayr tahay ina khaalidan khaalid kaiirulmaali wuu maal badan yahay ina khaalidan kaiirulmaali khaalid wuu maal badan yahay bayda anahu bakiilun bayda anahu waa maxay baydadaasi waa hayra annahu ha ahaatee isagu bakhiilun wuu gacan adag yahay ninkaasi wuu maal badan yahay laakiin wuu gacan adag yahay beyda haddaba waa bimacnaa hayr oo ilaa bay la macno tahay ama hayr bay la macno tahay markay halkaasoo kale dhacdo waana ismi nasbaha laazima idaafadana laazima weeyi wa beydo lafdiga beydaa weeyi ka tobnaad waa ismi isagu bimacnaa hayro ayuu ku sugnaaday hayro macnaheegii وبمعنى من أجل من أجل معنيه يغنو كسقناضي من أجل سيدا درتيد ومنه وحكا ترسن بيدو من أجل أه حديثكي ولو سندهان أي علماء قاركود يلاهدين وضعيف حديثكي بيد أني من قريش وبيدنا سوى من أجل أني من قريش وهو حديثك أها أنا أفصح من نطق بالذات بيد أني من قريش هذا عمري دقو إشاري camriyadigu bilowga hore maad xasuusantihiin wuxuu lahaa camriyadigu bidaayada hore muxamedin walaali waalasxaabi man atqanu lqur'aana bilicraabi maxaa ka horreeyey maxaa ka horreeyey uma salaatu mac salaamin laa'iqin calaa nabiyin afsaxi alkhalaa'iqi afsaxa halku ka ishaaraya ereyga afsaxi waa xadiidkanuu ishaaraya calaa nabiyin afsaxi alkhalaa'iqi wuxuu ku ishaaraya xadiidkan wuxuu ahaa ana afsaxu man nadaqa bidaad ana afsaxu man nadaqa bidaad ana anigu afsaxu man kii ka ugu fasaaxada badan baan ahay nadaqa bidaad daadka ku hadla wax daad ku hadla waxa ugu fasaaxada badan baan ahay waxa la yidhaha luqatu daad waa luqatu alcarabiya waa xarafka daad waxa loogu magac daraa waa xaraf adag baa la yidhaahdaa wax daad ku hadla ka bayda anii min qurayshin waa maxay waa min ajli anii min quraysh ilan quraysh baaban ka dhashaye oo afsaxulcarab ahayde oo luqadooda uu qur'aanku ku soo degey ilan qur'aanka waxaa luqada quraysh loogu soo dejiyey ama ugu soo degay luqa alcarabiya waa lifasaxatiha si guud haddana quraysh buu si gaara inta badan uu waafaqi jiray qur'aanku u waafaqsanaa sidaynu garanayno bayda labadaa macno ayay ku timid laakiin xadiidkan waxaa jira oo balaaqada aynu ku aragnay in badan ama ragga balaaqada dhigtay bayda ani min qurayshtan oo baydada bimacnaa kayr laga dhigayaana way jirtaa oo ayr oo min ajli aan laga dhigaynin bayda ani min quraysh e, hayra ani min quraysh laakiin quraysh baan oo laga dhigayo ta'kiid lmadxi bima yushbihu dama cid af carabi ciddaad ku hadasho ka ugu fasaaxada badan baanahay ha ahaatee quraysh baan ka dhashay oo intaasaa ha hoos yar dhigaysa la moodaa ayuu qofku moodayaa hoos ii dhigaysa ma aha quraysh baan ka dhashay oo luqadoodu luqadda ugu sii khatarsanba ay tahay waxaad odhanaysaa war ninkani waa geesi laakiin waa waa geesi laakiin waa soomalaabte laakiin markaan idhaa inaan ceeb iyo reebayaa la moodaa sawma soomalaabtun baan ka dambaysiinayo hadalkii hadalka sii khatarsan waxa waa ta'kiidu lmadxa bimaa yushbihu dama ammaanta ayaad adkayni waxaad ku adkayni ammaan kale oo ceeb la moodo waxay ka dhigan tahay haddaba ceeb inaan yeeshaa waaba mustaxiilba waa geesi laakiin waa soomalaabta waxay ka dhigan tahay ninkan haddii ceeb lagu sheegayo ceebtiis waa soomalaabtanimada dee soomalaabtuhu may ceebba may ceeb ma aha waa mustaxiil kolkaa inaad ceeb ku sheegta saana kiyon lagu macnaynaya way jirtaa wabayda weeyi kelmadda tobnaad bayda haddaba xaraf maaha cunwaankeennu xuruuf buu ka hadlayay wabayda weeyi kelmadda tobnaad oo bimacnaa khayre ku sugnaatay khayre ayay la macno tahay wa bimacnaa min ajli min ajli macnaheegana ku sugnaatay wa minhu waxaa ka tirsan bayda oo macnaheegu min ajli yahay bayda ani ilan bayda ani min ajli ani inaan anigu min qurayshin quraysh ka tirsanahay fil asaxi qowlka as asaxa ah ee fasaaxada badan weeye halkaa waxaynu kaga baxnay ba'dii baynu halkaa kaga baxnay ta'dii wuu iskaga tegey oo xaraf ta ka bilowda uu soo qaato sheekhu wuu iskaga tegey ta'dii wuu ka tegey waxaynu soo qaadanaynaa fadii fadiibuu u wareegey ka koob iyo tobnaad fabuu ka bilowdaa wa uma weeyaan ka koob iyo tobnaad uma ereyga uma ihi saddex macno ama saddex faa'iido uu leeyahay buu inoo sheegayaa uma horta xarfu cadfin horta daati ahaan waa u xaraf waxa meesha ka baxay ismi iyo ficil inaad ku tilmaanto xaraf weeyaan uma faa'iidadeeda iyo waxa ay faa'iideysaana waa cadaf oo xarfu cadfi weeye waxbay isku cadaftaa macduuf iyo macduuf alayhi bay samay ayaa ayaa jira litashriiki bay u ahaatay wadaajin macduufka iyo macduufu calayhiga ayaa xukun wada wadaagaya xukun xukunkaasi ama musbat ha ahaado ama xukunkaasi manfi ha ahaado maxaan odhanayaa jaaa muxamadun uma caliyun hadda tashriigii me maxaa la wada yeeshay muxamedun iyo caliyun maxay wada yeesheen imaatinka jaa'a imaatinkay wada yeesheen xukunkan imajii'a ah bay wada yeesheen wasumo weeyi ka koobiyo tobnaad xarfu cadfin waa xarfulcadaf humadu litashriiki wadaajin bay u sugnaatay la wadaajinayo xukunka macduufka iyo macduufu calayhiga waa kow walmahlati kaadsiinyo ayay u sugnaatay oo ta'khiir baa meesha imanaya mahla waa ta'khiir waxoogaa bay kala dambaynayaan wa tartiibi tartiib bay u sugnaatay waa la kala horaynayaayoo ka horeeyo unbaa horayni ka dambeeyaana wuu dambayni fil asaxi qowlka sixada badan khilaaf baa mas'alada ku jira markaa waa fil asaxi markaan idhaa jaaa zaydun uma camrun umadu horta waa xaraf cadaf bay faa'iideysaayoo camar iyo zayd baa laysku cadfayaa litashriig bay u ahaatay oo icraabkana way wadaagi caamilka hore jaa-ana way wada yeelan oo zayd iyo camar imaatinkay wada yeelan oo odhan maysid jaaa zaydun zayd baa yimid uma camrun camar ma iman camar ma iman ma odhanaysid waayo waxaa la rabaa in xukunka la wada yeesho hadduu musbad yahayna musbad bay wada qaadani oy wada yeelani hadduu menfi yahayna menfi jaaa zaydun baa yimid uma camrun baa yimid haddana mahlo iyo taraakhi baa jiro oo in badan baa udhaxaysa walow la yidhaahdo daqiiqada la sheegi karaa ma jirto oo waa kullun bixasabihi baa la odhan jiray kullu bixasabihi waynagii tilmaami jirnay shan daqiiqoo habsaana iyo saddex saacadoodoo degdega shan daqiiqoo habsaana iyo bil degdega bil degdega haddii halkan ka lugee lagu yidhahyo xaramkii tag oo muddada loo socdaana bil uun ay tood bishii ku tagto dee waa degdegtay waxaad odhanaysaa kharajtu min hargeysa fadakhaltu alxarama fa baad isticmaali uma ma ilin degdeg baad ku tagtaye haddii lagu yidhaha halkan ka tagoo suuligaa soo fur maxaa lagu da hal daqiiqo shan daqiiqo haddaad ku tagta ka waran dee shantii daqiiqo waa gaabis umaad u isticmaali waad habsaantaye fadii ma jirto bishiina maxaad u isticmaali uma u isticmaali maysid waa degdegi kolkaa waa kullun bixasabihi baa la yidhaha kullun bixasabihi wa tartiibi tartiib bay u ahaatay oo marka lagu yidhaha jaa-a zaydun suurtagal maaha inuu camarku hor yimid mar kasta tartiib baa jiro sidan loo kala horreeyumbaa loo kala horreynayaa culimmada qaarkood baa yidhi zaa'idana way noqotaa mararka qaar oo caadifa ma aha caadifo ma noqoto oo zaa'ide iyadoo ana waa la sheegaabay yidhaahdeen waxay soo deliishadeen aayadda qur'aanka ah xataa idaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadannuu an laa malja'a min allaahi ilaa ilayhi uma taaba calayhim ilaahay waa ka tawba aqbalay in badan dabadeed maaha bay yidhaahdeen waawow ka tawba aqbalay uun wuma weeyi ka koob iyo tobnaad xarfu cadfin wahiya xarfu cadfin waa xarfulcadaf litashriiki wadaajin bay u ahaatay labada shay la wadaajinayo xukunka iyo icraabkaba walmahlati kaadsiinyo ayay u ahaatay oo kullun bixasabihi ah wa tartiibi tartiibin bay u ahaatay fil asaxi qowlka asaxaa ah. waa qowlka asaxaa ah. wa xataa weeyi ereyga labiyo tobnaad xataa weeyi ereygii xataa ahaa waa xuruufuljarkii aynu naqaanay ama xuruufulcadafkii an naqaanay ama xuruufunasbii an naqaanay saddexdaba waa lagu dari jiray naxwaha marka la joogo mar xuruufuljarka ayay dhinac kaga jiraysay marna xuruufulcadafkay ku jiraysay marna xuruufunasbaha walow khilaaf uu ku jiray waxataa ereyga xataa aweyi ka labiyo tobnaad liintihaai lghaayati gaayaha gebagabowgiisa ayay u ahaatay haaliban sida haalibka ah welil istinaai istinana way u ahaatay naadiran naadir isagoo ah weli tacliili tacliil iyo cillayna way u ahaatay saddex macno oo waxaa jira xataadu ay faa'iidayso ayaa jira saddex macno ka koobaad waa intihaau lgaaya buu sheikhu yidhi intihaau lgaaya waa gebagebow halkii uu qaayuhu ku gebagaboonayey baa xataada lagu daraa oo la gelinayaa inta badan waa jaaro ismi sariix ah bay jirtaa markaa ismi sariix ah ama ismi an iyo ficil ama ismi muawal ah oo an iyo ficilkeega layskaga ta'wiilinayo ayay jirtaa waa markay gaayaha faa'iideynayso tusaaluhu waxa weeye ismigu hadduu sariix yahay ilan ismi sariix iyo ismi muawala la keeniye salaamun salaam iyo badbaado weeye hiya layladani xataa maطlaci اlfajri ilaa intuu waagu ka beryayo ayay salaam tahay xataa maطlaci اlfajri xataadaasi waa qaayo oo waxa lagu qaayooday qiimihii habeenka ayaa lagu soo qaayooday xataa maطlaci اlfajri ilaa intuu waagu ka beryayo ismigan xataadu ay jaraysaana maadaamay qaayo iyo halkuu ku joogsanayey ay tahay waxay jaraysaa ismi sariixa oo maطlaci waa ismi sariixa ismigu muawal hadduu yahay oo an iyo ficil laga dhalaalinayo waxaad odhanaysaa lanabraxa ka zuuli mayno calayhi dushiisa caakifiina inaan dul fadhfadhinno xataa yarjica ilaynaa muusa ilaa intuu muuse nooga imanayo ilaa eeg waxa weeye ee ka zuuli mayna bay yidhahdeen waan dul fadhiyaynaa ilaa rujuuci muusa xataa yarjica masder yarjica laga dhalaalinayo ayay xataadu jaraysaa oo waxaa la odhanaya ilaa rujuuci muusa waa basriyiinta qowlkoogii oo waxay leeyihiin ficilka yarjica ah xataadu ma nasbiso an mudmara abaa nasbisa xataaduna antaas waa masderiye ficilka masderkay ka dhalaalinaysay jaraysaa oo waa qaayihii iyadu waa xaraf jaariyadu iyadu saasay basriyiintu yidhaahdeen kuufiyiintuna iyadaabaa nasbinaysaa caatifo inay noqotona waa laga yaabaa marka intihaauulkaaya intihaauulkaaya so maynaan odhan jaaro way noqonaysa xaraf jaar oo xaraf jaar markay noqoto maxay xataadu jirtaa baynu nidhi ama ismi sariixa ama ismi muawala waxaa dhici karta iyadoo intihaauulkaaya xataadu faa'iideynaysa inay caatifo tahay caatifo ayay tahay ay cadfaysaa oo waxaa lagu leeyahay mid rafiica oo sarreeyo ayay cadfi oo wax ka hooseeyay ku cadfi ama mid deni ay cadfaysaaba waxaad odhanaysaa maata naasu xata alambiyaau maanta waxa geeriyooday annaasu dadkii way geeriyoodeen xataa u nebiyadiina dhaho nebiyadiina way geeriyoodeen ilaa nebiyadii waa qaayo waxa weeye geeridu halkay ku gebagabootay ilaa rusushiina dhaho cid la dhaafayo oo dhulka lagaga tegayaa ma jiro kuwii ugu sharafta badnaana way geeriyoonayaan haddaba xata alambiyaau xataadaasi qaayay faa'iideynaysaa maanta xaraf jaar ma aha waa xarful cadaf oo waxay cadfaysaa kii sharafta badnaa ee alambiyaa ahaa waxaana lagu cadfayaa kuwii laga sharafta badnaa ee annaaska ahaa cagsiguna way jirtaa in kuwa liita la cadfo oo kuwa sarreeya lagu cadfo waxaad odhan qadimalxujaaju xujaajtii way soo galeen magaalada xatalmushaatu kuwii lugeynayeyna dhaho xujaajta xagga marka imaatinka laga hadlayo yaa u gaabiyo oo dee u liita kuwa lugta ah yaa u dheereeya kuwa diyaaradaha iyo kuwa gawaadhida iyo kuwa maraakiibta iyo waxaad odhanaysaa qadima alxujaaju xujaajtii way soo galeen xata almushaatu kuwii lugta ahaana dhaho kolka xataadaasi qaayay faa'iideynaysaa cadafna weeyi delihii baana shariifkii lagu cadfaya sidaad arkayso waa markay qaayaha faa'iideynayso macno labaaday faa'iideyso waayo laba jeer xaraf jaar bay noqotay laba jeerna xarfulcadaf bay noqotay mararka qaarna ibtidaaiyeyba iska noqotaaba ibtidaaiyo ayay iska noqotaa haddaba ibtidaa'iyo markay noqonayso waxa ka dambeeya ayaa jumlo mustanafa ah laga dhigi ama ismiyo ha ahaato ama ficliye ha ahaato jumlo ka dambaysa ayaa dib u bilaabanayoo mustanafa laga dhigaya mustanafa laga dhigi jumladaa dambe hadday ismiyo tahay waa gabayaaga gabayga tiriyey ee gabayga lahaa gabayga uu qorayo sharaxeennu muxuu yidhi فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلان تحت ماء دجلان تأشكلا وجرير نكي لورن جري وحو يري famaa zaalat ilqatla kuwa la dilay kamay zuulin tamuju inay mawjadayso dimaa'uha dhiigageegii inay sida tamuju dimaa'aha dhiigageegii inay sidaa usoo burqadaan bidijlata webiga dijle webigaa dijle ayuu dhiiggeegii sidaa u mawjadaynaya ugu darsamayaa xataa maau dijlata dijle webigii biyihiisiiba ashkal bay noqdeen kuwa ishkaal gala oo isbedela casaan casaan bay noqdeen buu yidhi haddaba xataadaasi waa tee niqaayaha faa'iideynaysay jar ma aha oo laba jeer baan xarful jar soo qaadanay iyadoo sariix jaraysa iyo iyadoo awal jaraysa xarfulcadafna ma aha oo laba jeer baan soo qaadanay iyadoo xarfulcadaf oo qaayihiiya ah iyadoo eh, maxaanku idhaha rafiica cadfaysa iyo iyadoo daniica cadfaysa hadda waa xarfulibtide oo jumla daba dhacday ismiyeah xarfulibtiduhuna waa laba jeer jumlo ismiye inay daba dhacdo sida xataa maa u dijlatadaas kale iyo jumlo ficliyeah jumlo ficliye hadday daba dhacdo waxaa la yidhaah mariida fulaanun hebel baa bukooday xataa laa yarjuunahu maba rajaynayaan ilaa ayna ka rajayninba uu bukooday wuxuu u bukooday si ayna u rajayninba xataadaasi waa qaayihii uun laakiin waa ibtidaaiyo jumladan ka dambaysaana waa ficliyo lix tusaale ayaynu culima soo qaadanay oo xataada ibtidaa'iyadihi ay leedahay weli istinaai istina ayay u sugnaatay waa soo reebid naadiran isagoo naadira oo aada u yar xataadu istinaa'iyay noqotaayo waxbaa la soo reebaa waa gabayaaga gabaygan tirinaya sharuxu uu qorayo ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل وإلا بيلا معنى تهي وحبا لسو الريبية ليس معها العطاء وحبحن من الفضول ديرات كاللغا بحيا سماحة ديخسنمو وحي كليه هدي مال بدنات ليدهي oo inta ku dheer uun ad wax ka bixisid ha u qaadan inaad deeqsi tahay dheeraadka oo wax laga bixiyaa deeqsinimo maaha buu ku yidhi xataa tajuuda ilaa an tajuuda inaad bixiso mooyaane deeqsi noqon maysid wamaaka ladayka agtaada ihi qaliilun isagoo yar waxa deeqsi lagu odhan karaa waxa aad u baahan tahay markaad bixiso waxaad u baahan tahay bixi markaasaa deeqsi noqonaye waxaadan u baahnayn haddaad bixisid lagama yaabo buu ku yidhi inaad deeqsi noqoto halkaa waxaan haynaa xataadii oo istinaa'iye ah weli tacliili tacliil ayay u sugnaatay tacliil cillo iyo sabab ayay xataadu u ahaataa waxaa ka midaba waxaa la yidhaha aslim niyahow islaam xataa tadkhula si aad u gasho aljannata jannada litadkhula liajli an tadkhula aslim niyahow islaam xataa tadkhula litadkhula si aad u gasho aljannata jannada si aad u gasho waxaynu haddaba culima haysanaa xataadu markay tahay qaayo lix baynu ka soo qaadannay xataadu markay istinaa'iyo tahayna xabad baan ka soo qaadannay xataadu markay caadifad ee tacliil tahayna xabad baynu ka soo qaadannay sideed qaybood oo xataada qaybaheegii ah ayaynu bartaa culima ku soo qaadannay ka saddex iyo tobnaad bal hadda ila eg wa ruba weeyi ka saddex iyo tobnaad rubba xarfun waa xaraf rubuhu fil asaxi qowlka asaxa ah sheekheennan baa la dheer kitaabkii jamculjawaamica ah intan waa ziyaadadiisii xarfun fil asaxi rubba waa xabadda saddex iyo tobnaad daatadeedu waa xarafa ismi iyo ficiltoona maaha ruba ismina ma aha ficilna ma aha ruba waa xaraf fil asaxi buu yidhi likhilaaf baa ku jire xarfun fil asaxi maxay rubadu haddaba faa'iideysaa laba macno ayay mid ahaan faa'iideysaa litaksiiri taksiir bay u ahaatay litaksiiri waa badnayn shay la badinayo ayay rubadu soo aroortaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin kuwa gaaladi ihi in badan waxay jeclaan doonaan ay tamaniyi doonaan aakhare markay tagaan inay adduunkii muslimiin ahaadaan rubamaa yawaddu wax badan bay jeclaan doonaan alladiina kuwa kafaruu gaaloobay low kaanuu muslimiin inay islaamaan ay muslimiin ahaadaan allah maxay jeclaan doonaan inay muslimiin tamani waa in badan rubamaadaasi waa tagsiir tagsiir bay hadda rubadu ina tusinaysaa waxaanad ka garanaysaa siyaaqulkalaam wa qaraa'inu laxwaal qaabka hadalka ay ugu jirto ayaa daliilku hagaya oo waadixa markay aakhare cadaabka arkaan ama xaaladooda aakhare iyo sida loo cadaabayo iyo mu'miniinta sida loo jannaynayo markay arkaan ayay in badan tamaniyayaan inay adduunkii muslimiin soo ahaadaan rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin waa litaksiir weli taqliili taqliil bay u ahaatay rubadu rubadu macno labaaday faa'iideyso ayaa jira macnaha labaadna waa ataqliil taqliilku waa yarayn waxbaa la yaraynayaa la yaraynayaa la yaraynayaa waa yarayn weeye maxaa ka mida waxa la yaraynayo gabayaaga gabayga tiriyey waa gabayga sharaxu uu qoraye wuxuu yidhi alarumba mawluudin walaysa lahu abuun wadii waaladin lam yaldahu aabawaani alaa ruba mawluudin alla badanaa e, alla yaraa mid la dhalay alaa ruba mawluudin la arkee mid la dhalay buu ku yidhi mid la dhalay in la arkaa way yar tahay aad bay u yar tahay alaa ruba mawluudin la arkee mid la dhalay oo walaysa lahu uuna u ahayn abu wax aabbihiiba waxa dhici karta buu yidhi in la arko mid la dhalay oo bilaa aabba'a waa ayatalo waa nebi ciise wadii waladin dee miyuu badan yahay dadka yaa badan nin aabbale iyo ninaan aabba lahayn yaa dadka ku badan nin bilaa aabbaah hadda looma jeedo looma jeedo waladuzine looma jeedo waxaa loo jeedaa mid ilaahay abuuray oo laba aan laga abuurin gabadh ayar halkaa iska fadhido iska seexato iska soo jeedo weligeedba ninba arago maxaanku idhaahdaa haddana iska uraysato uun maad aragtay oo ilmo yar ilaahay ku dhex abuura sidii finkii yaraa jidhka ka soo baxayey oo la yidhaahduna waa xaamilo ilmaysi daayo bas cidnaba ismayna arag in sidaa la arkaa miyay badan tahay mise way yar tahay way yar tahay dee nebi ciise la arkay nebi ciise ayaa la arkay oo ilaahay unbaa maryam ku dhex abuuray subxaanahu wa tacaala kolkaa rubadani waa litaqliil alaa hooyay ruba mawluudin la arkee la dhalay mid la dhalo in la arkaa way dhici kartaa wayse yar tahay walaysa lahu isaguna u ahayn abun aabe wadii waladinna way dhici kartaa mid welad u saaxiiba in la arko mid wax dhaldhalaya in la arko mid wax dhaldhalayo lab iyo dhadigba wiil iyo gabadhba dhalaya oo lam yelidhu ayna dhalin abawaani laba aabbo oo hooyiyo aabba la-aantooda isna way yar tahay in la arkaa mid wax dhalaya oo aabbiyo hooyaba aan lahayn ilaahay uuni iska abuuray waa nebi aadam aadam weeyaan wadii waladin kolkaa lam yelidhu bay ahaydoo lam yelidhu gabaygaa inaga jabayee gabayga dartii baa loo leeyay lam yaldahu buu qoraya kaygani uu xarakaynaya lam yaldahu lam yelidhu weeye gabayga dartiibaa lam yelidahu loo odhanaya rubadu haddaba litaqliilna way u ahaatay sidaasoo kale litaksiirna way u ahaatay sida horeoo kale talow ma mid bay khaas ku tahay culimmada qaar baa yidhi tagsiirkay khaas ku tahay culimada qaarna waxay yidhaahdeen maye taqliilkay khaas ku tahay culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen midna khaas kuma ahee labadaba way ku wada tustaaye adigu kala dooro uun siyaaqulkalaam wa qaraa'inulaxwaal ha ku hagaan sheekheennu midna khaas kuma aha ayuu qaatay walaa takhtasu khaas kuma aha biaxadihimaa labadaa midkood khaas kuma aha fil asaxi qowlka sixada badan oo dee waxaa jira qowl odhanaya litaksiir bay khaas ku tahay qowl odhanaya mey e bitaqliil bay khaas ku tahay oo sidaa u kala dhigaya ayaa jira qowl saddexaadoo waxaa jiro odhanaya waa xarful isbaadoo tagsiir iyo taqliil toona looma dejinin ee labadaa qaraa-intaa laga qaataa tagsiirka iyo taqliilka abuxayaan baaba ninka sidaa ku tegey afar qowl baa ku jiro kolkaa rubada qolo odhanaysa waa litakfiirun iyo qolo odhanaysa maya waa litaqliilun iyo qolo odhanaysa midnaba maahe waa xarfulisbaad oo tagfiirka iyo taqliilka qaraa-inulkalaam wa siyaaqulaxwaal baa laga qaataa iyo qolo odhanaysa labadaba way faa'iideysaaye midna khaas kuma aha oo qowlka afraad ee sheekeenu asaxa ka dhigay ah walaa takhtasu kuma khaas aha rubadu biaxadihimaa labadaa aan soo marnay midkood kuma khaas aha oo tagfiirka iyo taqliilka ah fil asaxi qowlka sixada badan qowlka sixada badan labadaa midkood khaas kuma aha buu ku yidhi calaa ayuu haddaba u gudbay wa calaa lafdiga calaa aweyi ka afar iyo tobnaad toddobiyo labaatan baan doonaynay erey inaynu sharaxno kii afar weli kala barhkii ma joogno ka afar iyo tobnaad waa calaa wa calaa weeyi lafdiga calaa ah wa badan halkaa iga yidhi hoos dhigay waa la godayaa alasaxu maydin godayaa wuu godayaa soo maaha wa calaa lafdiga calaa awey ka afar iyo tobnaad alasaxu ka sixada badan calaadu saddex bay usoo aroortaa macno calaadu mar waa xaraf jaar calaadu marna waa ismi calaadu marna waa ficil maadi saddexdaba calaadu way noqonaysaa e calaadu markay xaraf jaar tahay jalastu cala lkursiyi baa la yidhaahdaa calaadu markay ismi tahayna khadowtu eeg min cala lbeyt baa la min cala lbeyt min baa la socota calaada ayay min la socotaa markay ismi tahay oo bimacnaa fawq weeyi hadowtu min cala almasjid ama min sabxi lmasjid min calaa almasjid waa min fawq almasjid waxaan ka kalahay masaajidka dushiisa baad odhan oo saasaa loo min baa la soconaysa ila mintu ismi unbay geli jirtay calaadu waa ismi bimacnaa fawqa calaadu markay ficil maadi tahay waa aayaddii ilaahay lahaa ina fircawna lacalaa fi lardi oo kale calaa fi lardi wuu isweyney wuu iskibriyey wa calaa weeyi ka afar iyo tobnaad alasaxu qowlka sixada badan annahaa calaadu qad inay soo aroorto ayaa la arkaa taridu waa mudaaric qad buu geliyey taqliil bay faa'iideynaysaa isman iyadoo ismiya oo bimacnaa fawqa fawqa macnaheegoo kale ah wuxuu ku yidhi horta qowlka asaxaa calaadu ismi way way way ismi way noqotaa laakiin ha noqoto ismi bimacnaa fowq eh kaiir maahe waa qaliil in yar baa la arkay calaadii oo ismi bimacnaa fowqa ah in yar baa la arkay min baa gasha waxaad odhanaysaa sida sharaxeennu hoosta ku qorayo khadowtu waan ka lahay min cala sadxi sadxiga dushiisaan ka ka lahay min cala sadxi calaadaasi waa maxay waa bimacnaa fowq waa ismi inay ismi tahay waxaa lagu gartay mintan xarafka jaaree ka horaysa ilin xarafka jaar ismi uunbuu geli jiraye hadowtu min cala sadxi ay min fowqihi wa xarfan xaraf iyadoo abay calaadii soo aroori markaasi waa ismi bimacnaa fowq xaraf markay tahay talo imise macno ayay u soo arooreysaa imise macno ayay calaadu u soo arooreysaa xaraf markay tahay waxay u soo aroori siduu sheekhu tilmaamayo ilaa sagaal macno sagaal macno ayay calaadu xaraf markay tahay u soo arooreysaa waa calaadii xarafka ahayd oo sagaal macno u soo aroortay xabadii ismiga ah ugee waa toban markay ficilka tahayna ugee waa koob iyo toban calaada ilaa koob iyo toban qodob buu ka soo qaadanaya wa xarfan iyadoo xarafa ayay calaadu soo aroori lilculuwi sarrayn bay u soo aroori ama xisi ha ahaada ama macnawi ilaahay wuxuu yidhi kullu man qof kaste oo calayhaa dhulka kullu man wax kaste oo calayhaa dhulka dushiida ihi faanin wuu u tegayaayo uu dhimanaya sanku neefle oo dhani kii geeriyooda weeye sanku neefle ama ha yaraado ama ha weynaado kullu man calayhaa faanin buu ilaahay yidhi haddaba calayhaadaasi wax kastoo dhulka ka sareeyaaba wuu tegayaa wuu baaba'ayaa waa waa waa culuwi xisiyi a weeye waxaa kaloo ka mid a haddii culuwigu uu macnawi yahay aayadda qur'aankaa tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin calaa bacdintaa ma rasuul rasuul ku dul fadhiyaad arki kartaa waa macnawi waa kala sarrayn macnawiya tilka rusulu rususha fadalnaa waanu fadilnay bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale dushooda ayaa qaar baa qaar ka sarreeyaa lagu leeyahy waa sarrayn macnawiya calaadaasi waa culuwi laakiin culuwigu waa macnawi weeyi welilmusaaxabati musaaxabo ayay u soo aroori musaaxabo musaaxabo ayay calaadii u soo arooreysaa musaaxabadu waa bimacnaa maca ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi wa aata almaala maalka ayuu bixiyey oo wa aataa bixiyo almaala maalka calaa xubbihi calaa xubbihi waa maxay waa maca xubbihi isagoo jecel calaadaasi waa bimacnaa maca waa musaaxabo calaa xubbihi welilmujaawazati gudub bay usoo aroori mujaawazadu waa gudbidiyo waa bimacnaa can can macnaheegiiba calaadu ku iman waa ka waa kale radiitu calayhi waan ka raalli noqday radiitu alayhi waan ka raali noqday ama gabayaadiiba idaa radiyat muxuu odhan jiray idaa radiyat calaya banuu qushayrin lacamrullaahi acjabanii ridaaha ma qorayo kitaabkeenuye idaa radiyat calaya banuu qushayrin ree banuu qushayr hadday iga raali noqdaan bu idaa radiyat calaya calayadaasi calaadaasi waa maxay idaa radiyada sideedaba can baa daba dhacda haddaba radiyada calaada daba dhacday bimacnaa can ka dhig ilan ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi radia allaahu canhum waraduu canhu radiyada can baa daba dhici jirtay calaada daba dhacday can bay wakiil ka tahay dheh waa bimacnaa an weeyaan dheh weli tacliili tacliil bay u soo arooreysaa oo bimacnaa laam ah cillo ayay calaadii u soo aroori ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi walitukabirullaaha ilaahay inaad u kibaaratiin calaa ma kii dartii aad ugu kibaaratiin hadaakum idin hanuuniyey calaa maa hadaakum waa liajli hidaayatihi iyaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed liajli hidaayatihi iyaakum weli darfiyati darfiyo ayay u ahaatay darfiyo calaadii darfiyo bimacnaa fi abay usoo arooreysaa waa bimacnaa fi ama darfiyadu ha ahaato darfiya zamaaniya ama darfiyadu ha ahaato darfiya makaaniya calaadii waa bimacnaa fi oo waa darfiya zamaaniya ama darfiya makaaniya ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi hadday tahay wadakhala wuxuu soo galay almadiinata magaalada ayuu soo galay calaa xiini khaflatin xilli kafladeed min ahliha ehelkeega xaggeeda ka ahaaday xilli kaflad lagu jiro ayuu soo galay calaa xiini khaflatin calaadaasi waa maxay waa bimacnaa fi waa fii xiini khafla waana darfiya zamaaniya oo xiin bay gashay zaman ah hadday makaaniye tahayna waa aayad aynu soo maraynay maa tatlu shayaaiinu watabacuu waxay raaceen ma tatlu shayaaطiin shayaadiintu waxay akriday maadi waa inagii ka dhigaynay shalay tatluuda calaa mulki sulaymaan calaa mulki sulaymaan waa maxay calaadaasi waa bimacnaa fi fii zamani sulaymaan wey fii zamani sulaymaan waktigii nebi sulaymaan kolka waxa weeye calaadanina darfiya makaaniya maaha waa darfiya zamaaniya uun waxaad odhanaysaa haddii aan makaaniye samaynayno ictakaftu cala almasjidi ictakaftu waan ictikaafay على المسجد مساجد كدحدي سواء في المسجد كل كوا ظرفيه مكانيه اعتكفت على المسجد اي في المسجد وللاستدراك استدراك بي على اسو اروري سو هلير سو ريبد ولكن او كله على ذي بينو اركينا او سيده لكن تو شقينيسو هذا wax laga soo reebayo kala laakin waxa la yiraahdaa fulanun hebel la yadkhulu aljannata jannada gali maayo lisuu'i fi'lihi fi'lkiisa xun darti ayuna jannada u galaynin ala annahu calaa anahdaasi waa maxay laakinahu ha ahaatee laa yay-asu ka quusan maayo min raxmat illaahi ilaahay naxariistiisa calaa anahudaasi calaadaasi waa bimacnaa laakina baa la yidhaah oo waa istidraagoo waxbaa wax laga soo daba reebayaa weli tawkiidi tawkiid bay calaada u ahaatay tawkiidku waa kii zaa'idka lo odhan jiray calaa zaa'ida weeye waxa weeyaan laa axlifu waxaad odhanaysaa laa axlifu calaa yamiinin dhaar ku dhaaran maayo waa xadiis bukhaariga ku qoran laa axlifu calaa yamiinin calaadaasi waa zaaido laa axlifu yamiinan bay ahayd calaa yamiinin baa la yidhi wabimacnalbaai ba macnaheegiibay u soo aroori oo sababiyeah ama musaaxaba macaanidii badu ay lahayd mid kamida xaqiiqun calaa alla aquula calaa alla aquula bialla aquula xaqiiqun bialla aquula haddii calaa aynu akhrino weeyi haddii calaya aynu akhrina qiraa jirte xaqiiqun calaya xaqiiqun bi waxa igu habboon allaa aquulo inaanan odhanin xaqiiqun b alla aquula oo calaadaasi waa bimacnaa b wa min min macnaheegii ayay ku soo aroori min ilaahay baa aayad qur-aana yidhi idagtaalu markay miisanayaan calanaasi calaadaasi waa maxay waa minannaasi dadka markay ka miisanayaan yastawfuun way dhammaystirtaan markay u miinsayaanna way nusqaamiyaan iska ilaali hadda waa arrin khatartiisala weeyi haddaad markaad adigu wax qaadanaysana aada goosato markaad dadka wax siinaysana aada la hadho halis weeyi khatar weeyaan aada u foolxun weey dadka raashinka iyo miisa bahalahan ay wax ku miisaan ayay qaarkood hoos u tumaan tay dadka kaga miisanayaan waa mid hoos loo tumay oo hoos bay in dheer loo tumay oo hoos bay u dheeraatay dadka ay ugu miisayaanna xaggaasaa laga soo tumo kor baa loo soo tumay labaduba waa isag yaaliin waa isku mid dee marka ay adiga kaa darsanaysana gabadhaasi tan unbay kaa darsan waa tii hoos loo tumay markay adiga wax ku siinaysana dee tii kor loo soo tumaunbay kuugu waa khatar waa taasaa laga hadlaya aayaddu waxay ka hadlaysaa inaad markaad wax qaadanaysana khayaano ku darsato dheeraada marka dadka wax siinaysana aad wax ka reebato waa inaad iska ilaalisaa wabima wa min bay ku imanaysaa min macnaheegii idaktaaluu markay miisanayaan cala annaasi ay min annaasi dadka markay ka miisanayaan yastawfuun way dhammaystirtaan qiil baa odhanaya calaadu waa ismi abadan ismi uun iiga dhig bu ayuu qiil baa odhanaya waa ismi uun qiilna mey e waa xaraf uun waama waam amaa calaa kelmadda calaa ah waa calaa kor buu u kacay yacluu kor buu u kacaya fa ficlun waa ficil calaa yacluu markaynu qaadanno iyadu waa ficil aayaddii maxaa yidhi ina fircawna calaa fi lardi iyo walaa calaa bacduhum calaa bacdin calaada saddexdii qayboodba way noqotay ismi bay noqotay oo ficil bay noqotay oo xaraf bay noqotay xarafka markay tahay sagaal macnaynu u sheegnay ismiga markay tahayna bimacnaa fowg baynu u sheegnay ficilka markay tahayna waa sarrayntaayo waa xabad qura koob iyo tobankaasaan calaadii kaga baxnay walfaau waa ka shan iyo tobnaad walfaau fi-ii weeyi ka shan iyo tobnaad alcaadifatu caaifadda ahayd fada caaifadda ee wax cadafta litartiibi tartiib bay u sugnaatay tartiib macnawiya ama dikriya tartiibku waa in shaygan ay isku cadfaysaa say u kala horeeyaan ay u kala horeeyaan tartiib macnawiya mararka qaarna waa tartiib dikriya weli tacqiibi tacqiibna way u sugnaatay la cirbin degdeg baa ku jiro sidii sumada taraakhi iyo mahla kuma jirto weli sababiyati sababiyana way u ahaatay oo sababiyo ayaa lagu odhan haddaba fa'dii aynu eegno iyadoo tartiib iyo tacqiib iyo cadaf saddexdaa macno iskugu jirta waa caatifo waxbay cadfaysaa tartiibna way sheegaysaa tacqiibna way sheegaysaa waxa weeye qaama zaydun fa camrun haddaan idhaa qaama zaydun zayd baa kacay fa camrun camarna wuu kacay fa'da zayd iyo camar u dhaxaysaa waa caadifo oo horta xarfulcadaf weeyi camar iyo zayd bay isku cadfaysaa tartiib baa jiro oo zaydka ayaa hor kacay camarkuna wuu ka dembeeyey oo tartiib baa jira tacqiib baa jiro oo in badan mayna kala dembaynine isla markiiba uu ka daba kacay waa tartiib maca tacqiib iyo cadaf wada socda tartiibku haddaba waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu noqdo tartiib dikriya kaasi waa tartiib macnawiya tartiib dikriya in la arko ayaa laga yaabaa tartiibka dikriga ah waa xagga sheegidda unbaa lagu kala ratibaye xagga macnaha waxba mushkilad ma leh inaa ansha'naahunna inshaaa fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaban liasxaabi اlyamiin ilaahay baa dumarka ayaa laga warramaya dumarka waa la warshadaynayaa ma og tahay dumarkan adduunka markay dhintaan ay ahlu janno noqdaan warshad yaroo dee khatara ilaahay baa dib u abuuraya ilaahay baa yidhi innaa annaga ayaa ansha'naahunna abuurayna inshaa'an abuurid dib baa loo abuuraya hadday gabadhu madoobaan jirtay dee iyadoo madow ma aha jannada moodin iyadoo madow inay ahlu janno noqonayso hadday gaabnaan jirtay iyadoo gaaban dee gaabni foolxumo ah ha moodin inay ahlu janno noqonayso hadday illa aan jirtay iyadoo illa ha moodin inay ahlu janno noqonayso hadday da ahaan jirto islaan soo gabowday oo suxuurta qufacda hamoodin iyadoo islaan ah oo suxuurta qufacaysa inay ahlujanno noqonayso waxa weeye iyadoo dee maasha allah yar oo laga dhigay dib loo abuuray ayuu ilaahay ayuu ilaahay ahlujanno ka dhigaya nebi maxamed waa ku kaftami jiray mararka qaaroo islaam baa maalin u timidoo islaani jannada ma gasha ayuu ku yidhi markaasa islaantii oyday waxay moodaysa aduu jannada geli maysa in la leeyahay kolkaa dee waa runoo qofku isagoo islaana ma jannadu geli mise isagoo dhalinyar ah oo dib loo abuuray oo quruxda adyaabto oo xuurulciinta la tartamayo way isku faanaanba xuurulciinta mararka qaar ba annagaa idinka fiican annaga idinka fiican annagu ilahay baan usoo soomi jirno usoo salaadi jirnay bay odhanayaan oo qur qur'aankaanu soo akhrisan jirnay qoladii adduunka odhanaysa qoladii xuurulciintuna annagu ilahay maanaan caasiyin bay odhanayaan idinka laga yaabaa inay macsiya idinka dhacday haddaba u fiirso tartiibka dikriga ah innaa annaga ayaa anshanaahuna abuurnay inshaaan abuurid ayaanu abuurnay fajacalnaahunna waxaanu ka yeelnay abkaaran hablo yaryaroo gashaantimooyina ayaanu ka yeelnay curuban kuwa rag jecel baanu ka yeelnay atraaban oo isku wada da-a ah, liasxaabi ilyamiin ahlu jannahaanu uga yeelnay iyo kuwa asxaabulyamiinka ah haddaba waxaa la doonayaa abuuridda iyo habla ka dhigidda fa baa la yskugu cadfay oo inaa ansha'naahunna iyo fajacalnaahunna fa baa la yskugu cadfay ha odhanin marka hore waa la abuuray oo waxaa la abuuray iyagoo islaama ah ma la abuuray iyagoo islaam oon gashaanti ma ahayn haddana kadib intaa kadib baa fajacalnaahuna abkaaran habla laga dhigaa oo tartiib baa la ilaalinayaa jacluhuna abkaaran iyo inshaauhuna hamoodin in tartiib udhaxeeyo xagga macnawigaah waa tartiib xagga dikrigaah oo litafsiil baa loo keenay baa la yidhaahdaa atartiib alkhbaari baa loo yaqaana atartiib alkhbaari waxaa ka mid a aayadda kale rabi uu leeyahay wa kam min qaryatin badanaa tuulo ahlaknaahaa anu halaagnay fa jaa'ahaa waxa soo gaadhay ba'sunaa balaayadayadii ayaa soo gaadhay eeg waxaa layskugu cadfay ahlaknaa iyo fa jaa'ahaa fa baa layskugu cadfay tuulada ma marka horaa la halaagaa markay halaagsanta kadib bay balaayadu u timaadaa fa jaa'ahaa ba'sunaa mise balaayadaniba waa tii halaagaysay balaayadan fa jaa'ahaa ba'suhaa ilaahay markuu leeyahay balaayadan fa jaa'ahaa ku jirta ayaaba tii halaagaysay ah haddaba imaatinka balaayada iyo halaaga tuulada la halaagayo fa-baa layskugu cadfay inay kala horeeyaan hamoodin oo halaagu uu horeeyo balaaye imaatinkuna ay dambayso hamoodin tartiibkani waa xagga dikriga uun weeyi tartiib xagga dikriga abaa ah loo yaqaana ama tartiib ikhbaariya baa loo yaqaana weli sababiyati sababiyana way u waa fa'dii oo sida ba'da u shaqaynaysa oo sababiye noqonaysa fawakazahu muuse fawakazahu wuu feedhay ninkii muuse nebi muuse ayaa feedhay oo faqadaa calayhi wuuba dilayba faqadaa calayhi wuuba dilayba uu kaga takhallusay nebiyadu way tababar bay qabaan waad aragtaa nebi eh, weli ma hadda iminka qof wax feedho oo markaaba uu kow yidhaahda maad aragtay qolooyinkan musaaracadu dee waa dad iska naadira iyaguna intay iskala daalaan unba haddana iyagood aragtay feedho waaweynidooda iyo murqiyadooda unbay haddana soo kacaano de kuma dhintaan may ku dhintaan inta badan kuma dhintaan way soo kacaanuun bal kuwa hadaba musaaracada u banbaxayna arago bal nebi nebigan ka waran intuu nin feedhay kow uu odhanayo dhagixii madyan baad ogeyduu qaadayay nebi maxamed baad arkayso xajarul aswadka siduu u qaaday baad garanaysaa kolkaa nebiyada waad aragtaa hadaba sababiyadu waa fawakazahu muusa faqadaa alayhi faqadaa fadaa ma haysaa faqadaa ku jirta faqada alayhi wuu dilaydaa fadaasi waa sababiye oo fa bisababilwakzi feedhidda sababteeda ayuu qadaa calayhi u dhintay amba uu dil ku dilay fadaasi waa sababiya markaa halkaana fadii baynu kaga baxnay wa fi kelmadda fii aweyi ka lix iyo tobnaad lix iyo tobanku waa fii fii ayay u sugnaatay ama ha ahaata darfiyadu zamaaniyo ama ha ahaata darfiyadu makaaniyo ilaahay baa yidhi wadkurullaaha ilaahay xusa fii ayaamin maalmo macduudaatin la tirinayo oo kooban fii ayaamin maalme dhexdood fiidaasi waa darfiyo oo waa zamaaniyo ayaan baa dee zamana wa antum idinkoo hadda caakifuuna ictikaafsan filmasaajidi masaajidda kaasina waa darfiyo makaaniye ah kolkaa daraf makaan iyo daraf zamaan labadaba fiidu way way gashaa welilmusaaxabati musaaxabana way u sugnaatay musaaxabadu waa bimacnaa maca ilaahay baa yidhi qaala wuxuu yidhi udkhuluu gala fii umamin waa maca umamin ummado macood fii umamin fiidaasi waa bimacnaa maca weli tacliili tacliilna way u soo aroortaa fiidii baa bimacnaa cilo laam oo kale u soo arooreysaa oo tacliil bay faa'iideyni ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi lamasakum fiima afadtum maxay aayaddii qur-aanka ahayd walowlaa kitaabun min allahi eh. lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii fiidani waa bimacnaaba fii liajli ma liajli ma waa bimacnaa laam liajli maa kii dartii buu idinku taaban lahaa afadtumad dhex dhumbateen waxaad dhex dhumbateen cadaab baa idin taaban lahaa hadduuna ilaahay fadligiisu idin haleelin fiidaasi waa bimacnaa tacliil welilculuwi culuwi bay u sugnaatay oo fiidii baa bimacnaa calaa noqonaysa waa dul calaa bay la macno tahay ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi kiyoo laga xikaayoonayo fircoon wala usalibanakum waan idin wada deldeli buu yidhi fii juduuci horta deldelaadda marka shay la deldelayo geedka lagu deldelayaa la dhexgeliyaa mise waa la duldhigaayo xadhkaasaa loogu xidhaa waa la duldhigaayo saasaa loogu xidhaa sow ma aha haddaba calaa bay ahayd in la isticmaalo soma fiidani waa bimacnaa calaa wala usallibanakum fii juduuci nakli calaa halkii laga odhan calaa juduuci nakli ayuu ilaahay ka yidhi fii juduuci nakli waa fiidii oo bimacnaa calaa ah oo talow ilaahay muxuu marka horeba calaa u odhan waayey hadday fiidu bimacnaa calaa tahay maxaa calaa marka horeba loo magacaabi waayo ilaahay u qaadan waaye fiidanay balaaqa ku jirtaa calaada balaaqa kuma jirto waayo waxa weeye siduu u cadaabayo uu ugu hanjabayo rag waaweyn baa loo dhiibaya oo inta sidaa loo baaciyo loo qabtoo geedka loo duldhigo ayaa geedka lagu cadaadini cadaadini cadaadini ilaahay geedkii dhex galaan oo dee fii ay meesha timaado waa nooc cadaabka ka tirsan fiidani sida loo cadaabayo ayay loogu cadaadinayo ayay fiidii meesha sigaysaa inay timaado kolka waa nooc cadaaba calaada lagama heleen markaa macnaha cadaabkaa foosha xun uu ugu hanjabayo calaadu ma yeelateen balaaqada fii baa le markaa wala usalibanakum waan idin wada deldeli fii juduuci nakli timirta gunteeda dusheedaan idinku deldelaya waad aragtaa waa bimacnaa culuwiba calaabay ku timid weli tawkiidi tawkiid bay fiidu u ahaatay tawkiid tawkiidku waa ziyaado wa qaala wuxuu yidhi irkabuu fuula fiihaa dhexdeeda irkabuu fiihaa horta ficilka rakibihi waa mucadde oo caadi buu u tallaabaa oo waxa la odhan jiray wa qaala irkabuuhaa in la yidhahdo irkabuuhaa oo haada la tallaabiyo fiidii baa lagu daray oo tawkiid ahaan bay ugu jirtaa irkabuu fiihaa weli tacwiidi tacwiid bay u imani ciwad qaadasho tacwiid waa ciwad qaadasho waa tacwiid oo shay waxaa laga soo ciwad qaadanayaa mid kale oo la xadfay waxa weeye fiidani meesha maba lahaynba laakiin meel kaloo fii lahayd baa fiideedii la xadfay tan la xadfay bay ciwad ka tahay waxaad odhanaysaa darabtu fii man ragibtu darabtu waan garaacay fii man kii isagoo ku dhex jira raqibtu aan jeclaa haddaba darabtudan kaad garaacday waa mankan mankani miyayna darabadu mafcuulka toos u qaadan jirin darabtu man in la yidhaah ahayd laakiin raqibada dambe ayaa fii qaadan jirtay raqibada dambe fii qaadan jirtay baa fiideedii la xadfay kol haddii raqibada fiideedii la xadfay dee ciwad ha ka noqoto tii xadfanay tani oo darabtu fii man raqibtu ha la yidhaahdo waan garaacay dadkii aan jeclaa isagoo ku dhex jira wa bimacnal bac macnaheegii bay ku iman waa fiidii oo ba macnaheegii sidata ilaahay baa aayad qur-aana ku yidhi jacala lakum wuxuu idiin yeelay min anfusikum nafihiinna idinka yeelay aswaajan xaasas buu idiin yeelay wa min alancaami nimcoolaydana wuxuu idinka yeelay wa min alancaami aswaajan yadra'ukum fiihi waxaan doonayaa haddaba aayaddaa qur'aanka ah ee ilaahay yadra-ukum fiihi uu leeyahay yadra'ukum wuu idin abuurayaa ama wuu idin badinayaa fiihi ay b ay bihi ay bisababihi isaga dartii iyo tawaaludkiisa ayuu idinku badinayaa waxaynu arkaynaa yadra-ukum wuu idin badinayaa ama wuu idin abuurayaa fiihi ay bihi isaga dartii buu idinku abuuraya ayuu idinku badinayaa kolka fiidaasi waa bimacnaaba oo babay la macno tahay wa ilaa ilaa iyadoo la macno ah ayaynu arki hadday ilaa la macno noqotona waa faradduu aydiyahum gacmahoogiibay ku celiyeen fii afwaahihim afafkooga fiidaasi waa bimacnaa ilaa afwaahihim afka xaggiisay u celiyeen weeyi waa bimacnaa ilaa wa min min macnaheegii iyadoo wadata ayaynu arki iyadana oo min bay la macno noqoni haddaba min markay la macno noqoto waxaad odhan haadaa diraacun fi fi sawbi haadaakani diraacun waa xusul fi thawbi marada ka ahaaday fi thawbi fidaasi waa bimacnaa min min athawbi marada ka ahaaday fiidiina bartaa ayaynu culima kaga baxnay waa key weeyi ereyga key ah ka toddobiyo tobnaad ayaa key noqonaya key waa kii toddobiyo tobnaad waa key weeyi ereyga key ah litacliili tacliil bay u sugnaatay kaydu oo laan bay la macno tahay wa bimacnaa an an macnaheegana way ku sugnaatay antii almasderiyati masderiyada ahayd kaydu labadaa macno ayay afcarabiga usoo aroortaa mar waa litacliil marna an masderiye ah ayay la macno tahay hadday tacliil noqoto waxaad odhani ji'tu kay anduraka ji'tu waan imid kay anduraka lianduraka si aan kuu eego eegidaada darteed baan u imidba bimacnaa an almasderiya anta masderiyada abay ah la macno noqon waa markuu laam xagga hore ka galo waxaad odhani ji'tu waan imid likay tukrimani inaadi maamuusto darteed laamkan isagaa tacliila kayduna an bay la macno tahay an masderiye abay ah la macno tahay labadaa dalaalana kaydii ayaa iska yeelatay wa kullun lafdiga kullun awey sideed iyo tobnaad ereyga sideed iyo tobnaad waa kullun wa kullun weeyi ka sideed iyo tobnaad ismun waa ismi haddaba kulligu liistiqraaqi afraadilmunakari la nakireeyaha afraadiisa camimideeday u ahaatay walmucarafi mucarafka almajmuuci la jamciyey afraadiisa camimid ay camimaysay wada camimaysa ayay u ahaatay wa ajzaa'i lmucarafi la macrifeeyaha ajzaadiisa camimid ay camimaysay u ahaatay almufrad ee mufradka ah ereyga kullun waa ismi horta isagu ficilna ma aha xarafna maaha kullun baa culima laynaga rabaa inaynu kullun haddaba ogaano kullun waxyaabahay u soo aroorayso iyo kullun siyaabaha ay u dhaqmayso aynu ogaano kullun kullun horta saddex siyood baa loo isticmaalaa mararka qaar jamac nakira loo idaafeeyaa ila weligeedba kullun waa la idaafeeyaa jamac nakira ah ayaa erey la jamciyey oo nakira ah mar loo idaafeeyaa marna jamac macrifaa baa loo idaafeeyaa marna mufrad macrifaa baa loo idaafeeyaa ereyga kullun ah saddexdaa isticmaal ayuu af carabiga dhexdiisa leeyahay mar maxaynu samaynay maxaa loo idaafeeyaa baynu nidhi mar mufrad la jamciyey baa loo jamac nakira baa loo idaaf jamac nakira marna jamac macrifo ah marna mufrad macrifo ah saddexdaa ayaa kullunta loo idaafeeya haddii jamac nakira loo idaafeeyo afraadiisa oo dhan bay wada camimaysaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi haddii loo idaafeeyo baan doonayaa munakar jamac bayuuna noqonine shay nakira ah oo mufrada haddii loo idaafeeyo shaygaa nakirada ee mufradka ah afraadiisa oo dhan bay wada camimaysaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt kulludii maxaa loo idaafeeyey hadda kullu nafsin markaan idhaha kulli maxaa loo idaafeeyey mufrad nakiro ah haddaba nafsintaa afraaddiisoo dhan bay kullidu wada camimaysaa kullu nafsin naf kastaaba ama ta cali ku jirta ha ahaato ta cumar ku jirta ha ahaato ta cabdi ku jirta ha ahaato ta saca ku jirta ha ahaato ta dameerka ku jirta ha ahaato ta hasha ku jirta ha ahaato kullu nafsin naf kastaaba daa'iqatulmowt mowtka ayay dhadhamini kolka waxay camimaysaa kullidani mufradka nakirada ah ee loo idaafeeyey afraaddiisii munakarkan loo idaafeeyey mufradkaa afraadiisii bay wada camimaysaa ilaahay baa aayad kale ku yidhi kullu xizbin bimaa ladayhim farixuun koox kastiba intay haysato iyagu iyagunbaa isku camira kullu xizbin xizbi kastaa bima ladayhim waxa agtooda ah unbay farixuuna ku faraxsan yihiin koox kastaaba iyagaa isku camiro oo annagaa saxan unbay ku odhanayaan kullu xizbin bimaa ladayhim hadaba haddaba kulludii waxa loo idaafeeyey hadda erey nakiro ah waa mufrad nakiro ah. nakiradii loo idaafeeyey afraadiisii bay wada camimaysaa waa xizbi kaste waa kullu xisbin xisbiga maanta jooga ha ahaato xisbi siyaasadeed ha ahaato xisbi diineed ha ahaato xisbi kale ha ahaato ku shalay jiray ha ahaado ku berri iman doona ha ahaado kullu xisbin bimaa ladayhim fariixuun iyagunbaa isku camiray weeye markaa haddii culima loo idaafeeyo jamac la macrifaana afraadiisay wada camimtaa waxaa la odhanayaa kullulcabiidi adoommada oo dhani jaa-u way yimaadeen kullulcabiidi jaa-u addoommadao dhani way yimaadeen addoommada cali baa ka mid oo cumar baa ka mid oo cabdi baa ka mid oo yuusuf baa ka mid dhammaan addoommadii oo kale haddii loo idaafeeyo mufrad macrifo ah ana isaga afraad maaha ma caminte ee ajzaabay camintaa xubnahay camintaa mufradka macrifadaa xubnihiisay camintaa waxaan idhi kullu zaydin xasanun kullu zaydin zayd oo dhani xasanun waa xasano waa qurux badan yahay haddaan idhaha kullu zaydin xasanun ereygii kulli ahaa waxa loo idaafeeyey hadda mufrad macrifaa oo zayda ajzaaday camimaysa waxay ka dhigan tahay wejigiisu wuu qurux badan yahay dhegtiisu way qurux badan tahay gacantiisu way qurux badan tahay eeg lugihiisu dhinac waa ajzaadiisii weeye wa kullun lafdiga kullun aweeyi ka sideed tobnaad ismun ismi weeyaan oo listiqraaqi afraadilmunakari ka kala nakireeyey ee mufradka ah afraaddiisa camimideedii u ahaaday walmucarafi ka mucarafka ee la macrifeeyey almajmuuci ee lasii jamciyey afraaddiisa camimidiisiibay u ahaatay wa ajzaai lmucarafi ka la macrifeeyey ajzaadiisa camimidiisay u ahaatay almufradi ee mufradka ah walaamu laamtii weeyi ka sagaaliyo tobnaad aljaaratu ee xarafka jaar ahayday wax jaraysay laamka isna waa ereyada la isticmaalayo ayuu laamku ku jiraa bal hadda laamku inta macnuu ku imanayo ma tirinaa toddobi-iyo toban macno oo laamku uu ku imanayo ayuu sheekhu sheegay toddobi-iyo toban macno oo ereyga laamihii uu ku imanayo waa ciiddaa wax laeg toddobiyo toban macno balka waran toddobiyo toban kaba axaadiista inaad ka heshaa laga yaabaa oo luqa alcarabiya aad ka heshaa laga yaabaa oo qur'aanka aad ka heshaa laga yaabaa toddobi-iyo toban macno oo laamku uu u yimaad ama laamka macaanidiisa ka mid a walaamu laamtii weeyi xarafka sagaalaad aljaaratu jaarada ahayd ee xarafka jaar ahayd camalkeegaa jir sameeya litacliili tacliil bay u sugnaatay oo laam bay laamkii waa laamkii xarfu tacliilka waaba macnihiisii saxda ahaa iyadoo tacliila maxaa ka mid ah ilaahay baa yidhi wa anzalnaa waxaan soo dejinnay ilayka adiga xaggaaga waxaanu u soo dejinnay addikra waane ayaan soo dejinnay litubayino ayaanu u soo dejinnay si aad ugu bayaamiso linnaasi dadka aw ilaamka haddaba tacliilka faa'iideynaya waa litubayina liajli an tubayina linnaas laamkaasi tacliil ayuu faa'iideynayaa welilistixqaaqi istixqaaq ayuu u soo arooraa laamku istixqaaq waa mudasho wax la mutay waxaad odhanaysaa annaaru lilkaafiriin annaaru naartii lilkaafiriina gaaladiibay u ahaatay oo iyagaa mutay laamka lilkaafiriin ku jiraa istixqaaq buu faa'iideynayaa oo gaaladu iyaga naarta mutay weeyi walilikhtisaasi ikhtisaasna way u soo aroortaa waa ku khaas noqosho aljannatu lilmu'miniin aljannatu jannadu lilmu'miniin mu'miniintay khaas ku tahay waa ikhtisaas khaas noqosho wey mu'miniintay nimcada jannada taalla muminiintu ilaahay u khasisay subxaanahu wa tacaala welilmilki milki buu laamka u sugnaadaa milki buu faa'iideeyaa waxaad odhanaysaa isagoo milkiya walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi walilaahi ilaahay uunbuu u ahaaday maaka fi samaawaati samaawaadka ku dhex sugan iyo wamaaka fil ardi arlada ku dhex jiraaba haddaba milkigii lilaahi laamka ku jira weeyaano cir iyo dhul iyo waxa ku dhex jiraba ilaahay unbaale subxaanahu wa tacaala weli sayruurati sayruuro ayuu ahaaday sayruurada waxaa la yidhaha alcaaqiba waa halkuu ku dambayn doono shaygu ee cidhibtiisa dambe ay tahay caaqiba laamulcaaqiba ama laamu sayrura ayaa loo yaqaan laamu lcaaqiba ama laamu sayrura ilaahay baa yidhi faltaqadahu aalu fircauna liyakuuna lahum caduwa waxazanaa faltaqadahu muuse waxa qaaday aalu fircawna fircoon aalkiisii ayaa qaaday maxay u qaadeen talow inay dilaan bay u qaadeen saw ma aha sawkii muuse lahaa fircoon sawkii lahaa waan dilaynaa waa kuwiga waa kuwiiga baxsanayey xaaskiisaa ka gaadhaye maxay tidhi xaaskiisu fircoon xaaskiisu maxay laa taqtuluuhu casaa an yanfacana ow natakhidahu walada wahum laa yashcuruun laa taqtuluuhu markay lahayd waayo waxay arkaysa inka yar la dilayo ilayn iyada ayaa ka badbaadisaye laa taqtuluuhu markay lahayd haddaba waxay u qaadeen faltaqadahu aalu fircawna liyaqtuluuhu bay markii hore u qaadeen ilaahay haddaba sababtay u qaadeen inooma sheegine caaqibadii wuxuu ku dambeeyey buu inoo sheegay oo muuse muxuu ku dambeeyey inuu de fircoon ka warwariyuu halaaga sow maaha kolka faltaqadahu muuse waxa qaaday aalu fircawna fircoon aalkiisiibaa qaaday maxay u qaadeen liyakuuna si uu ugu noqdo lahum iyaga caduwan cadow iyo waxasanan murgiye inuu cadow iyo murug ka werweriye u noqdo waa caaqibadiisii caaqibadiisiibaa noqotay cadowgan iyo inuu u noqde e iyagu ibni ka dhigashay u qaateen waa caaqibada haddaba laamkaasaa faa'iideeya weli tamliiki tamliiq oo milkisiin abay u soo arooreysaa waxaad odhanaysaa wahabtu lahu ninkan waxaan milkisiiyey sawban maro wahabtu lahu lahdaasi waa litamliiq wa shibhihi tamliiga shibhigiisa ayay u ahaatay eeg shibhulmilki baa jira shibhulmilki eeg oo wahabtu lahu sawban markaa tidha marada dee waa la milkiyaayo haddaan mara ku siiyo laamkaasi waa litamliiq shibhulmilki baa isna jira shibhulmilkigu waxa weye haddaad xaas guursato so shibhulmilkiga eeg ninka xaaska guursada bal hadda loola dhaqmaa oo loola hadlaa sidii wuxuu gabadha iska leeyahi oo kale war gabadhu waa xor e ma la yeelan karaa lama yeelan karo de waa qof xor ah laakiin waa shibhul milkiyo ninku markuu gurigiisa joogo gabadhu say ugu khidmaynaysay ugu adeegaysay u daryeelaysay dharkiisa u maydhaysay cuntadiisa uga warhaysay gogoshiisa u hagaajinayso wuxuu dareemaa marka ay una dee uu ama safar galo ama uu ka maqan yahay buu dareemaa gaar ahaan hadday gabadhu gaari tahay waynu ognahay kolka waxa jira haddaba waa shibhul milki baa la yidhaayo milkigaasina waa arrin jira shibhulmilki inamo ayaad dhalaysaayoo inamadii inaad adigu caruurtaad dhashay inaad iska leedahay baad moodaysaa waa inankaygii oo inan kuwa xoreeseed u yeelata ilaahay buu adoon u yahaye waxa wey waa shibhulmilki shibhulmilki waa in laan baa loo isticmaalaa markaa shibhulmilkiga ilaahay baa yidhi wallaahu ilaahay baa jacala lakum idiin yeelay lakum laamkani waa shibhulmilkigi inuu idin milkisiyaa laga dhigaya min anfusikum nafihiinuu idinka yeelay aswaajan xaasas eg adiguna xaas baad ii dhalaysaa ana xaas baan kuu dhalaya waa intaa un macnaheegu naftiina ayuu xaas uga sameeyaa lagu yidhi gabadhaad dhasho saw nin uma dhalaysid dee ninka laftiisu gabadhuu dhalana saw nin kalun uma dhalayo war waa la isku dhalayaa un weeyaane oo waa la isku wada dhalayaa una sidaa ogaada wallaahu ilaahay ayaa jacala lakum idiin yeelay min anfusikum isla nafihiinna aswaajan xaasas wajacala lakum wuxuu kaluu idiin yeelay min aswaajikum xaasaskiinana baniina wiilal iyo waxafadatan kuwa aad awowiye u tihiin buu idinka yeelay caruurtiina eeg lakum baa laydin yidhi lakum min aswaajikum baniin baniintii in layna milkisiiyey baad mooddaa oo dumarkii in layna milkisiiyey baad mooddaa milki rasmiya maaha waa shimulmilki baa la yidhahdaa walitawkiidi nafyi nafyiga adkayntiisa ayay u ahaatay tawkiidu nafyi wax la yidhaha baa jira walitawkiidi nafyi nafyiga adkayntiisa ayay u ahaatay nafyigaa xoog loo adkaynaya tawkiidu nafyi baa la yidhaha markaa waxaa ka mid a kaana allaahu alle ma aha waa laamtii laamuljuxuudka la odhan jiray wama kaana allaahu alle ma aha liyucadibahum mid cadaabaya wa anta fiihim adigoo la jooga liyucadibahum taa ma haysa laamkaa waxa weeye waa tawkiidu nafyi baa la yidhaahdaa weli tacdiyati tacdiye oo gudbin ah ayay u ahaatay tadiyadu waa mafcuulu samayn mafcuul bay u samaynaysaa weli tacdiya waxaad odhanaysaa tacdiyadii maa shay weyn baa adraba garaac badnaysiiyey zaydan zayd licamrin camar u garaaco waa licamrinti darabadii ayaa lagu loo gudbiyey camarka laamkaasaana loogu gudbiyo waa litacdiya baa la yidhaahdaa weli tawkiidi tawkiid ayay u sugnaatay waa zaa'ide markay tahay sababaha tawkiidka keena waa caamilku markuu daciifu ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo uu yahay ama mafcuulka oo kaleba uu hormaro oo caamilku uu xagga dambe maro takhiirka uu ku daciifo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi in kuntum liru'ya tacburuun in kuntum haddaad tihiin liru'ya riyada tacburuun kuwa cabiro oo fasira haddaba tacburuun waa ficil mudaaric oo mucaddaah mafcuulkiisu waa liru'ya mafcuulka maxaa toos loo loo siin waayey maadaama ficilku uu ta'akhuray wuu daciifaye laamha lagu kabo laamkaa lagu kabayna waa iska laamkii laamu tawkiidka ahaa ee ziyaadada ahaa wa bimacnaa ilaa laamkii oo waxaad odhanaysaa bimacnaa ilaa markuu yahay suqnaahu waanu kaxaynay libeledin waddan baanu u kaxaynay waddanka oo meyitin dhintay suqnaahu libeledin laamka libeledin ku jiraa waa ilaa beledin suqnaahu libeledin meyitin suqnaahu waanu kaxaynay libeledin beled iyo dal baanu u kaxaynay ilaa beledin wey laamkaasi wa calaa calaa macnaheegii bay ku imani oo laamkii oo bimacnaa calaaya baad arki waa aayadda qur-aanka ah yakhiruuna way daataan liladqaani gadhgadh bay u dhacaan liladqaan waa calal calaladqaan gadhka dushiisay ku dhacaan yakhiruuna liladqaan sujadan iyagoo wada sujuudsan laamka liladqaan ku jira waa bimacnaa calaa wa fii fii macnaheega laamkii oo ayaad arkaysa oo macnaa fii dhex faa'iideynaya waa laam bimacnaa fiiya ilaahay baa qur-aanka ku yidhi wanadacu waanu dhigaynaa almawaasiina miisaanada alqista ee dee cadaalada ku salaysan liyowmi qiyaama fii yowmi alqiyaama qiyaamada dhexdeeda laamka liyowmi ku jiraa waa bimacnaa fii wa cinde cinde macnaheega ayay ku iman iyadoo cinde la macnoa ah baynu arkaynaa ilaahay baa aayad kale kiyoo ka xikaayoonaya yidhi wuxuu odhanayaa naftu markay dhimato aakharo yaa laytanii qadamtu lixayaatii yaa laytanii alla miyaan qadamtu hormarsado liayaati cinda xayaati markii aan noolaa noloshaydii agteeda miyaan camal wanaagsan soo hormarsado noloshaydii adduunka markaan joogay miyaan amal wanaagsan soo hormarsado liayaati wa bacda bacda macnaheega iyadoo ah ayaad arki oo bacda la macno ah waa laamkiiyo bimacnaa bacda ah ilaahay baa yidhi aqimi salaata salaada og liduluuki shamsi cadceedu markay zuusho oo wasada samaa ay xagga guruubka uga zuusho لدلوك الشمس وبعد دلوك الشمس اللام كاسي وبمعنى بعد لدلوك الشمس بعد دلوك الشمس أبعيد الزولي دي دبديد نؤك ومن من إيضو لمعنى واللام كيو بمعنى من أ وحل إلى هذا سمعت له وحن كم مقلي صراخا قيلو له دا سوى معي سمعت له وسمعت منه صراخا قيلا كم مقلي وعن عن إيضو لمعنى أيين أركينا واللام كيو بمعنى عن أ ومجاوزة فإذين إياه waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ka yidhaahdeen aamanuu rumeeyey liladiina waa kuway ka hadlayaan liladiinadaasi waa maxay laamkaasi markaa liladiina ay caniladiina aamanuu ayay ka yidhaahdeen weeyi low kaana khayran maa sabaquuna ilayh waxaanay haystaan hadduu khayr yahay noogamay badiyeen saasay odhanayaan ma og tahay cantaas ayay laamkii la macno tahay waxaan filayaa casharkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم